بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته من صفات ذاته kitaabu alaymaani wاnnuduur wuxuu kitaab u yahay dhaaraha iyo nadaryaalka alaymaan waa jamcu yamiin yamiintuna waa dhaarta wey ruuxu markuu dhaarto axkaamta ka dhalanaysa iyo maxaa lagu dhaartaayo dhaartu qaabkeebay u timaadaa ama ku timaadaa nuduurtuna iyaduna waa jamcu nadrin nadrigana waxaa laga wadaa ama nadar nadarka waxa weeyaan waa inuu ruuxu isku laasimiyo waxaan shareecadu ku laasiminin oo qurbo iyo taaco ah wuxuu yidhi sheekhu marka walaa yancaqidu ma guntamayo alyamiinu dhaartii ma guntamayso ilaa billaahi alla in lagu dhaarto mooyaane tacaala kurahaye aw bismin ama magac lagu dhaarto mooye oo min asmaa'ihi magacyadiisa ka mida aw sifatin ama sifo in lagu dhaarto mooyaane oo min sifaati daatihi daatadiisa sifaadkeeda ka mid marka wuxuu inoogu sheegay dhaartu maxay ku guntantaa maxay ku xidhan tahayo say ku imaan kartaa way waxay ku imaan kartaa oo keliya ruuxu hadduu ku dhaarto ilaahay magaciisa magacyo kami magacyadiisa mid ka mid ayib ama sifo sifaadkiisa ka mida yacni sifadii sifaadkiisa waxaa ka mida maalan sifatu اlraxma sifatu اlciza oo kale muxuu ahay xikma oo kale wahaakadaa ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa unbaa um lagu dhaaran karaa taa markuu ku dhaarto unbay um dhaartu guntamaysaa wa hadduu wax kale yaban kale ku dhaarto maya oo inay dhaartu guntanto iskaba dhaafe dembi buu galay hadduu shay kale ku dhaarto nabigeenu sal alla alay wasalam waa kii xadiidka cabdullaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma rasuulku sal lla alay wasalam wuxuu soo gaadhay buu yidhi aabbahay cumar oo socda oo aabbihii ku dhaaranaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum war alla wuxuu idiin diiday inaad ku dhaarataan aabbayaashii man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut ruuxii dhaaranaya ama ilaahay ha ku dhaarto ama iska amso ayib waa la diiday marka nabigeenna dhaarihiisii bay ka mid ahay sal alay wasalam laa wamuqalib alquluub laa wamuqallibi alquluub yani saas wey muqallib alquluub waa sifo ilahay waa ilahay magaciisa muqallibi alquluub waxaa ka mid a yani sifatiisa wey waaladii nafsii biyadihi saasuu dhaaran jiray nebigu sal alay slam marka ama magaciisa ama sifadiisa wixii aan ahayn dhaartumaba guntamaysaba waman xalafa ruuxii dhaarta bisadaqati maalihi xoolihiisa inuu sadaqaysanayo ku dhaarta fa huwa isagu mukhayarun mid la khiyaar geliyey wey bayna asadaqati sadaqa iyo bixin waxa uu isku laasimiyey isku dhaartay xoolaha uu bixintooda ku dhaartay inuu bixiyo aw amase kafaarat lyamiin ama dhaarta kafaaradeeda labadaa mid waa ruuxu hadduu ku dhaarto inuu xoolihiisa sadaqaysanayo laakiin waa goormo hadduu ku xidho ee yacni waxa weeye shay kale ku xidho waay oo yidhaahda maalan lilaahi calaya an atasadaqa bimaali in facaltu kada ya haddii aan sidaas sameeyo alla waxaa korkayga uu ku leeyahay inaan waxaa sadaqaysto ama in aan soomo ama in aan xajiyo ya yacni haddaan waxaa sameeyo ama haddaanan waxaa samaynin ilaahay wuxuu korkayga ku leeyahay inaan wax xolahayga sadaqaysto inaan soomo inaan xajiyo marka waxaa la yidhahdaa kaasoo kale yamiinu allijaaji waalghadab baa la yidhahdaa waa dhaarta ee aad ku xidhayso shay kale ku xidhayso yani waxa wey haddaan sidaas sameeyo waan soomaya inaan soomaan ku dhaarta haddii aan sidaas aanan samaynin inaan sadaqaystaan ku dhaartay ta noocaasoo kale waxaa la yidhaahdaa yamiin ullijaaj baa la yidhahda ama qadab inta badan waxay ku timaadaa ruuxu markuu cadhaysan yahay bay ka timaadaa ayib sidaasoo kale ruuxu hadduu sameeyo dhaartiisu waa guntamaysa labuu marka khiyaar u leeyahay inuu daacadii uu ku dhaartay inuu sameeyo wuu heli karaa xoolihii sadaqaysto soonkii soomo xajkii xajiyo inuu intuu ka wareego uu dhaarta kafaaradeeda gutana waa heli karaa dhaarta kafaaradeeda inuu guto way inoo imaan doontaa dhaarta sida looga kafaaro guto labadaaba khiyaar buu u leeyahay ayib maxaa yeelay dhaarta sidanoo kale ah xagga iltizaamka uu shay daca isku laasimiyey marka laga fiiriyo nadarkiibay u egtahay soo ma oo dhankaasi in iyadii lala yimaadaa ka dhalanayso marka laga fiiriyo dhinac kale shaygan inaan samaynayo yaan ku dhaartay inaanan samaynayn yaan ku dhaartay xagga ta'kiidka ama shaygu uu isu diidahayo ama uu isku boorinayana dhaartii bay ka shabahdaa marka waa waa waa hadal dhinacna nadar uga eg dhinacna dhaar uga eg sidaas daraaddeed ba waxay leeyihin khiyaar buu u leeyahay fa huwa mukhayarun mid la khiyaar geliyo wey bayna asadaqati inuu sadaqeeyo wixii uu xoolihii uu ku nadray iyo soonkii iyo taacadii inuu la yimaado aw amase kafaarati alyamiin ama dhaarta kafaaradeedii inuu yani sameeyo walaa shaya shay ma jiro fii laqwi lyamiini walaa shaya shay ma ahaanin shay ka laasimaya oo kafaara iyo wixii la mida ah laa shaya shay ma ahaanin fii laqwi lyamiini dhaarta mideeda laqwigaa dhaarta mideeda aan loo qastin oo uun afka iska maraysa ta noocaasoo kale ah wax haba yaraatee ka dhalanayo ka laasimaya ma jiro laqulyamiinka waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa carabkiisa dhaarta inta isaga isaga isaga dureersata ayib isagoon u qastin ayay dhaartu iska dhaaranaya wallahi saas maaha wallahi inay sidaas tahay ayb laa yu'aahidukum allahu biاllagwi fii aymaanikum marka laqwulyamiin baa la yidhahdayo caaisha waata ku fasirtay huwa kalaamu rajuli fii beytihi kalla wallah wa bala wallah waa ruuxa hadalkiisa uu leeyahay haa wallaahi maya wallaahi ha dhaartaasi marka wax uu qastay maaha carabka carabka baa bartay waay ama shay kaluu uu socdayo markaasuu carabku ka xaday laqulyamiin baa marka la yidhaahdaayo waxba ka laasimi maayo kafaarana ka laasimayso wax kaloo la fulinayana ma jiro ayib waman xalafa ruuxii dhaarta si ahaanteedaba laakiin in la badsado ma fiicno sideedaba in la badsado oo ruuxu carabkiisa uu barto dhaarta uu badsada oo uu caado ka dhigto sideedayna inuu u fiicnayn ayib waman xalafa ruuxii dhaarta anlaa yafcala inuusan samaynin shay-an wax shay inuusan waxba samaynin oo fa amara amra hayrahu cidaan isaga ahayn bificlihi shaygii samayntiisa amra lam yaxnad ma dembaabayo dhaartiisa kuma dembaabino ma jebin dhaartiisa macnaha waxaa laga wadaa ruuxii ku dhaartay inuusan shaygaa samaynayn wuxuu ku dhaartay inuusan maalan cuntadan cunayn wuxuu ku dhaartay inuusan masaajkaa gelayn wuxuu ku dhaartay inuusan hebeel wax siinayn dhaartuu dhaartay ayuu cid kale amray oo yidhi war marka nin dhaartiisii jabiyey oo dambaabay laga soo qaadi maayo sababtu maxay tahay ruuxu markuu ee ficilkiisa anfiyo asaga mubaasharadiisu yaa lagu xambaaraya isagu inuu la baashiro oo isagu sameeyo weye wuxuu ka dhaartay laakiin cid kale hadduu u diro wuxuu ka dhaartay ma baahaba saas daraaddeed kafaara kuma laasimaysa wey macnaha waman xalafa ruuxii dhaartay anlaa yafcala inuusan samaynin shay-an shay oo fa amara amra hayrahu cid aan isaga ahayn bifaclihi bificlihi shayga inuu sameeyo lam yaxnad ma dembaabayo xinfiga waxaa la yidhaahdaa dhaartaada markaad fulin weydo oo dhaartii aad jabiso ayaa dembi ka dhashaa dembigaa waa kay kaafaaradu ka imaanayso marka kaasaa xinfiga la yidhahda ayib yani ficilkiisa waxaa lagu xambaaraya uu ka dhaartay mubaasharada waman xalafa ruuxii dhaarta calaa ficli amrayni laba arrimood samayntooda oo fa facala sameeya axadahumaa middood lam yaxnaf asaguna ma dembaabayo dhaartiisii ma jabinin oo ka wadaa laba shay buu isku xidhay dhaartiisa ku xidhay markaasu wuxuu yidhi wuxuu yidhi wuxuu yidhi maalan ilaahay baan ku dhaartay inaanan hebel maxamed iyo cali aana la wada hadlaynin mid ka miduu la hadlay marka dhaartiisi ma laasimayso soo ma kuma dambaama sababto maxay tahay inaanan la wada hadlaynin wada jir ula wada hadlaynin buu ku dhaartay marka hadduu mid ka mida la hadlay dhaartiisiina maxay ahayd inuusan la wada hadlaynin dhaartiisa wuxuu ku dembaabayaa haddii uu iyagoo wada jir ula wada hadlo laakiin hadduu mid mid ula hadlo ama mid ka mida la hadlaayo markaa dhaartiisu ma waajibayso ayib <clears throat> waxaa la mida maalan ah, wuxuu yidhi walle inaanan labadan maro wada xidhanaynin inaana wada xidhanaynin waxaa laga wadaa bimacnaa inaana hal mar isla xidhanaynin waay mid buu xidhay ayb dhaartiisii kuma dambaabaya ma jabinin dhaartiisa waxay dhaartu waxay ahayd labadaba inuu isla xidho mid buu marka xidhay dhaartii markaasi meel kamuusa dheceen sidaas macnaha yani majmuucu lamrayn labadooda labada shay oo wada socdou ku dhaaranaya ayb laakiin hadduu yidhaahdo inuu hadduu kala qaado kan iyo kan inaana xidhanayn ama inaanan maxamedna la hadlaynin hebelna la hadlaynin marka way kala baxsan yihiin soo ma marka midkood hadduu la hadlo ama labadooda mid ka mida dharka xidho dhaartiisa marka waa ku dambaabaya kafaara ka dhalanaysa waman xalafa ruuxii dhaarta calaa ficli amrayni laba arrimood samayntooda oo fafacala sameeya axadahumaa labadoodii labadii mid ka mida lam yaxnas dhaartiisii ma jabininoo kuma dambaabin wa kafaaratu lyamiini dhaarta kafaaradeedu huwa isagu mukhayarun mid la doorgeliye wey dhaarta guntantay oo ruuxa ku laasimtay huwa isagu mukhayarun mid la khiyaar geliye weye fiihaa dhaarta dhexdeeda bayna alaaati ashyaa'a saddex shay dhexdooda ayaa loo khiyaargeliyey saddex shay ayuu khiyaar u leeyahay saddexaasu kala dooranaya kii isaga kolba u fududaata waay iyo kii uu isagu markaa doorbido ayib ta koobaadi waxa weeye cidqu raqabatin waa qoor xoraynteed mu'minatin oo mu'minad ah yacni naf addoon ah oo mu'minad ah inuu xoreeyo oo addoonnimada ka sii daayo ow amase waa khiyaarka labaade icaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood kulli miskiinin miskiin kastana ama kulla miskiinin ama icaamu kulli miskiinin miskiin kastana wuxuu quudinayaa muddan mud buu quudinayaa yacni labada sacab muggooda ama haddaad si kale u dhahdo ood graam u badasho shan boqol ilaa lix boqol oo graam inta udhaxaysa ayb aw amase kiswatuhum waa khiyaarkii saddexaade tobankaa miskiin marashayntooda thawban uu marasheeyo maro thawban thawban halhal maro uu marasheeyo halhal maro inuu ku arad bixiyo tobankaa miskiin fain lam yajid hadduusan helin saddexdaa khiyaar ee hore midna hadduu heli waayo fa siyaamu alaaati ayaam calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu alaaati ayaam saddex beri soonkood baa korkiisa kafaaradu dhaarta markay guntanto oo ruuxa ay ku laasimto ee dhaartu ku laasimto kafaarada laga rabaayo wax weeyaan waa saddex shay oo uu khiyaar u leeyahy iyo saddexdaa hadduu waayo oo mid kale loogu bedelayo taa dambe waa tartiib khiyaarka saddexdoole kuma jirto saddexda uu khiyaarka u leeyahay hore waxa weeyaan inuu addoon xoreeyo kow yacni naf mu'minadoo addoona inuu addoonnimada ka saaro taa haddii ay u suuro taa haddii uu yaani taa hadduu sameeyo khayr wuxuu kaloo heli karaa intuu taa iska badaayaba inuu toban miskiin quudiyo miskiin kastana uu mud siiyo wuxuu heli karaa inuu taa iska dhaafo uu mid walba maromaro siiyo kiswatum aradbixin waay inuu maromaro ku aradbixiyo maradaasi waxay leeyihiin waa waxuun caadatan la dhihi karayo ruuxa waxaa ugu yar bay dhahaan wax cawradiisa asturaya mid walba yani maro noocaasu siiya saddexdaa marka khiyaar buu leeyahy saddexdii hadduu kari waayo waa qoortii maba hayo addoontii lama hayo labadan kale dhaqaalay u baahan yihiina dhaqaalaba ma haysto tobanka miskiin qowdintoodu dhaqaalay u baahantah aradbixintooduna kaba sii darano way kasii qaalisanta soo ma dhaqaalihiina waa waaye marka waxaa la leeyahay fain lam yajid hadduusan helin fasiyaamu alaaata ayaam saddex beri buu soomaya saddexdaa beri inuu isku xijiya waxba laazim maaha ayib aayadda qur-aanka fii suurati almaa'ida ayuu rabbi ku sheegay tabaaraka wa tacaala fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tudcimuuna ahlikum weliba aayaddu waxay sheegtay masaakiinta markaad siinayso cuntada cuntada aad siinayso waa inay tahay waxa aad cuntaan kiisa dhexdhexaadkaa cuntada qaaligaana maaha midda hoosana maaha midda dhexdhexaadkaa ayib aw kiswatuhum ama inaad arad bixiso in la arad bixiyo aw taxriiru raqabatin mise qoor xoraynteed saddexda waa saddex khiyaarkayd sooma faman lam yajid baa la yidhi marka intaa lasoo sheegay ninkii aan helin fa siyaamu alaaati ayaam saddex beri soonkood baa korkiisa dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum ayb faslun intaa dhaarihii buu kaga soo baxay wannadru nadarkii yalzamu wuu laazimayaa fi lmujaazaati abaalgudka korkiisa calaa mubaaxin calaa xusuuli mubaaxin shay iska bannaan helitaankiisa uu ruuxu ka abaalgudayo wa taacatin iyo taaco ilaahay ugu dhowaanayo xasilideeda iyo helitaan uu helay uu ka abaalguday ka qowlihii odhaahdiisoo kaleba wey in shafa allaahu alla hadduu caafiyo mariidii ruuxii iga jiranaa falilaahi alla waxaa u sugnaaday calaya korkayga ugu sugnaaday an usalliya inaan tukado aw ama asuuma inaan soomo aw amase atasadaqa inaad sadaqayso ayib wuxuu ka wadaa halka nadarkuu ka qayyuu ka bilaabay nadarka waa kaan soo tilmaano waa taaca aan shareecadu kugu laasimin inaad isa saarto waay nadarkuna sidiisaba shay taaca buu ku laasimaa siduu inoo keeni doono shay qurba ah oo shareecadu sheegtay in ilaahay loogu dhowaado unbaa nadarka lagu galaa waxyaalaha kale hadduu ruuxu nadar ku galaayay ma soconayso sheekh waa inuu shay daacayah macsiya iyo mubaaxaadka toona wuxuu yidhi marka nadarka laba nooc buu uqaybsamaa buu inoo tilmaamayaayo noocii horuu ku bilaabay nadarka laba nooc we nadru tabarur ah. nadar ujeeddada laga leeyahay keliya ay tahay uun eh, khayr raadis ixsaan iyo biri iyo taaciyo wanaag uunbaa laga rabaa ruuxu dan kale kama leh nadarkaasi waa nadarka uu ruuxu uusan waxba ku xidhin ah yacni uu yidhaahdo maalan ilaahay yani wuxuu korkayga ku leeyahy ama waxaa nadar ku galay inaan waxaa sameeyo inaan salaadaa tukado inaan soonkaa soomo inaan waxaa sadaqaysto waxba kuma xidhno markaa nadarka nooca labaadna waxaa la yidhahdaa nadru lijaaj nadru mujaazaadna waa la yidhaahdaa nadarkaasi waa inaad nadarkii aad ku xidho ama shay mubaaxa inaad hesho shay iska bannaan oo nafci ah ama dhib ku haysta in uu kaa baxo ama dheef aad rabto inaad hesho yaad nadarkii ku xidhaysaa ayib ama ma ahee daaco baad ku xidhaysaa ilaahu haddaad iisa hesho salaadda waxaan tukanayaa salaad kale haa ilaahu sanadkan haddaad xajka aan tago bil baan soomayaa yani xusuulu aaca aaco aad heshay oo yani waxa wey aad helaysood rabto ayaa waxaad ku xidhaysaa daaco kale ama shay mubaax oo iska bannaan oo aad rabto inaad hesho yaad helitaankiisa waxaad ku xidhaysaa hay mxuu ahay daac waxaad ku xidhaysaa nadarkii aad ku xidhaysaa ama dhibku haysto in ilaahay kaa qaadaad aad ku xidhaysaa kaa waxaa la yidhahdaa nadru lijaaj baa la yidhahda nadru mujaazaadna waa la yidhaahdaayo kaanna waxaad moodaa qaabka hadalkaagu u yaallo sidii adigoo lahoo kale haddii waxaa la isiiyo waxaan kaga abaalgudahayaa sidaa ah, ilaahu haddaad icaafido taasaan kaga abaalgudayaa ilaahayow haddaad mxuu ahaaye e, e, e, mxuu ahaaye aad waxaa isiiso shaygaasaan daacadaasaan kaga abaalgudaya mujaazaadku waa nooc abaalguda waa waa nooc yani abaalmarin waa marka e, nadru lijaaj baa la yidhaahdaa adabna waa la yidhahda inta badan wuxuu kusoo baxaa cadhow ku yimaada e, ayib mujaazaadna waa la yidhahda marka ka noocaasoo kale ah waa laazimayaa buuhi wannadru nadarkii yalzamu waa laazimayaa fi lmujaazaati ha abaalmarinta dhexdeeda calaa mubaaxin calaa xusuuli mubaaxin shay iska bannaan helitaankiisa korkeeda lagu nadro ama korkeeda ahaa wa taacatin wa calaa xusuuli taacatin ama shay taaca xasilidiisa korkeeda lagu muxuu ahaaye ee lagu nadro ama muxuu ahay laga abaalgudo waa laazimayaa nadarka noocaasa ee aad tacliiqa ku samaysay shee kale aad ku xidha wey macnaha ka qowlihi waa inoo miaaliyey in shafa allahu alla hadduu caafiyo mariidii ayb falilaahi alla waxaa u sugnaaday calaya korkayga an usalliya inaad tukado salaadaadii aad tukan lahayd oo ilaahay u tukan lahayd baa waxaad ku xidhay inaad shay mubaaxa hesho oo maxay ah in ruuxa kaa jiran uu caafimaado ayb aw asuuma ama inaan soomo aw atasaddaqa ama inaan sadaqaysto alla korkayga ku leeyahy wayalzamhu waxaa laasimaya min dalika arrinkaa waxaa ka laasimaya wayalzamhu ruuxii nadarka galay waxaa ku laasimaya min dalika arrinkaa xaggiisa waxaa kaga laasimaya maa yaqacu waxa uu dhacayo calayhi korkiisa uu ku dhacayo alsmu magacu shayga uu ku nadray wax magiciisa uun uu ku rumoobahayo baa laga rabaa ayib shaygaad ku nadartaa isaguna laba ah inaad magacawdo oo aad xadido aad tidhahdo maalan afar ragcadood inaan tukado buu ilaahay igu leeyahay inaan bil soomo buu alla igu leeyahay sooma inaan mar xajiyo baa alla igu leeyahay wixii haddaad xadido isagii umbaa lagaa rabaa haddaadan xadidinood iska itlaaqdo soom buu alla igu leeyahay salaad buu igu leeyahay sadaquu igu leeyahay intee maadal xadiidin soo maa taasoo kale wax uun magacaasi ku rumoobahayaa lagaa rabaa salaad marka la yidhaahdo salaad maxaa noqda maxaa ugu yar salaad laba ragcadood soo saas ma laba ragcadood baa lagaa rabaa sadaqo waxa ugu yar oo la dhihi karo waa sadaqo baad bixin ayib wakadalika soonka soon maxaa u yar hal maalin soo maa hal maalin bay noqonaysaayoo kugu laazimaysa aqal maa yaqac calayhi lismu waay waxa ugu yare magacu ku rumoobahayo ayaad markaasi lagaa rabayaa saas way macnaha ayib waa haddaadan xadidin waay laakiin haddaad xadiday wixii aad xadidaa markaa lagaa rabaa bil soonkeed mxuu aha intaasoo xoolaha bixintood Eh, wahaakada wixii aad xadidnay markaa waa kugu laazimaya ayb wuxuu yidhi wayalzamhu waxaa laazimaya midka nadray min dalika arrinkaa xaggiisa waxaa kaga laazimaya maa yaqacu waxuu ku dhaco oo ku rumoobo weeye calayhi korkiisa alsmu magacii waa magacee magaca isaguuu sheegay macnaha oo ama soonka ama salaada ama sadaqada magacaad sheegtay wax uu ku rumoobayo ee ugu yar ayaa ruuxaa ku laazimaya walaa nadra nadar ma leh walaa nadra nadar ma jiro fii macsiyatin macsiyo dhexdeed ilaahay cisiyo in la caasiyo wax nadaroo ku guntamo ma leh nadar kama laazimayo kamana guntamayo ka qowlihii odhahdiisoo kale wey ruuxu uu yidhaahdo in qataltu haddaan dilo fulaanan hebel falillaahi ilaahay waxaa u sugnaaday calaya korkayga kada ah, kaas ilaahay waxaasuu korkayga ku leeyahy haddaan hebel dilo ayib bimacnaa waxa weye haddaad ku guulaysto hebel dilkiisa hebelkaad dilaysana waa ruux muslim oo dhiiggiisu macsuum yahay soo ma ama waaba gaalka dhiiggiisu macsuum ka la dili karin ruux dhiiggiisu macsuum yahayba waxaad leedahay haddaan dilkiisa ilaahu ii sahasho ya alla waxaas iyo waxaasaad korkayga ku leedahay soo ma marka waa macsiyo soo maah macsiyadaasi nadarkaasi maba guntamayaba yani ay macsiya min almacaasi zinada oo kaleeto mxua khamrada cabitaankeeda oo kaleeto ribadaoo kaleeto wahaakada caqdi ribowi ah ood bangi la gelayso waxaad tihi ilaahay haddaad ii fududayso heshiiskan haddaad maanta ii fududayso intaasoo xoolaan bixinaya waaba caqdi ribowi oo xaaraan waay soo ma marka waxa weeyaan shay macsiyo oo xaaraan ah wax nadara guntami maayo ayib saasaa laga wadaa maana ayib xadiidka nebiga kutus sal lla wasalam oo rasuulku yuri sl lay slam man nadara an yutiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiyahu falaa yacsih ruuxii nadarkiisu yahay daaco ha fuliyo ruuxiisa ku nadray inuu ilaahay caasiyo yuusan caasinin laa wafa'a linadrin fii macsiya laa nadra fii macsiyat illah ayib nusuustaasaa ku imaanaysa walaa yalzamu ma laazimayo annadru nadarkii ma laazimayo calaa tarki mubaaxin lagu nadro shay mubaax ah oo iska bannaan oo aan daaco ahayn ka tegitaankeeda mubaaxa ah ka tegitaankiisa oo lagu nadraayey wax ka laazimayo nadara ma jiro nadarku ma laazimayo calaa tarki mubaax ayb ka qowlihii odhaahdiisaba uu ruuxu yidhi laa aakulu cuni maayo laxman hilib cuni maayo walaa ashrabu cabi maayo labanan caano iyo wamaa ashbaha dalika iyo wixii u eegoo sidaasoo kale ah masalan wuxuu yidhi in aad hilib cunto iyo inaadan cunin madaaca ya inaad hilib iska daysaay ma wax ilaahay loogu dhawaadaa maya inaad hilib cuntan ama wax ilahay loogu dhowaadaa maya inaad caano cabto iyo inaadan cabin midna ilaahay looguma dhowaado soo maha laakiin waxyaala iska mubaaxaad isaga bannaan laakiin qurbo ilaahay loogu dhowaado ajir lagu raadiye maaha sidaas daraaddeed haddaad waxa noocaasoo kale ah ku nadarto shay mubaaxa ama samayntiisa ama ka tegiddiisa wax nadaroo ka dhalanaya ma jiro nadarku muxuu ku saabsan ya masalada horey usoo tilmaanay nadarku wuxuu ku saabsan yahay aaca shaygu waa inuu yahay shay qurbo ah oo ilaahay loogu dhowaanayo shareecada laga hayo ama shareecada ku sugan inuu yahay aaca yahay ayb waxaa loo deliishanaya xadiidka bukhaari min xadiid ibni cabbaas nebigu sal lay slam khudbaynaya ayuu wuxuu u arkay nin taagan markaasuu yidhi war ninkaas meesha taagan muxuu ah waxay yidhahdeen abu israa'iil baa la yidhaahdayo nadara an yaquuma walaa yaqcuda wuxuu nadar ku galay inuu taagnaado uusan fadhiisanin walaa yastadilla inuusan harhsanin oo qoraxdaa isu dhigo walaa yatakallam inuusan hadlinba aamusnaadoo shib ahaado wayasuuma iyo inuu soomo imisuu isku daray fadhiis la'aan taagnaan harsi la'aan hadal la'aan iyo inuu soomo soo intaa iskula dar nebigu wux sal lay slam markii loo sheegay wuxuu yidhi murhu falyatakallam amarka gaadhsiiyo oo ha hadlo waliyastadilla hana hadhsado qoraxda ha ka hadhsado waliyaqcud taagnidana ha ka fadhiisto waliyutima sawmahu soonkiisana ha dhammaystirto maxaa laga soo reebay soonkii baa laga soo reebay soo ma leanna soonku waa aaco laakiin inaad qorax taagnaato aaco ilaahay maaha soo ma inaad iska aamusto shib dhahdana wax ilaahay loogu dhowaado maaha sidaas daraaddeed nadarku wuxuu khaas ku yahay wixii daaco ah ficli mubaax iyo tarki mubaax kuma saabsana mana gala wey maanaa ayib walaa yalzamu man laazimo annadru nadarkii calaa tarki mubaaxin lagu nadaray shay mubaaxa ka tegitaankiisa shay iska bannaan ama samayntiinuna sidinoo waa la mide ka qowlii odhahdiisa allaa aakulu uu yidhi cuni maayo waxaan nadar ku galay laa aakulu inaanan cunin laxman hilib walaa ashrabu inaanan cabin walaa ashrabu cabi maayo labanan caanana cabi maayo wamaa ashbaha dalika iyo wixii sidaasoo kale fadhiisiga iyo wahaakada ayb waxaa faa'iide ah oo iyadana meeshaan ku jirta haddiiba aad dhaarato dhaartaada inaad fuliso oo aad ku socoto iyo inaad jebiso ood kafaaro gudato hadday ka khayr badan tahay tan dambe dhaartaada jabi oo ka kafaaro gudo ha ku sii madax adaygin ya ayl nabigeenu sal alay wasalam xadii dhowru macnaha ku tilmaamaya haddaan dhaarto buu yidhi oo aan arko dhaartii aan dhaartay in laga khayr badan yahay dhaartaydii waa ka kafaaro gudanaya hadaad ku dhaarato maalan inaadan waalidkaa la hadlaynin ya adeer dhaartaada jabi inaadan miskiinka wax siinaynin dhaartaada jabi inaadan qaraabada xidhiidhinaynin dhaartaada jabi soo ma jeed dhaartaadu haddii jabinteedu ku khayr badan tahay dhaarta jabi oo ka kafaaro guda sidaas weya ayb kitaabu alaqdiyati waashahaadaat wuxuu kitaab u yahay alaqdiya xugumyaalkii waashahaadaati iyo markhaati furyadii markhaatiyadii markhaati furka kitaabkani waxa weeyaan wuxuu ku saabsan yahay qaadiga ninka xaakimkee dadka u kala garsooraya ee maxkamadda fadhiya siduu garta u qaadi lahaa iyo ninkaasi yuu yahay gartaa geli kara iyo wixii laga rabay shahaadaadkuna waxa weye waa dadkii iyaguna markhaatiga furayay ruuxa markhaati furayaay waa ruux noocee ah qaabkee buu markhaatiga u furayaa baabkaasaa lagaga hadlayaa marka ayib walaa yajuusu ma bannaana an yeliya inuu qabto alqadaa'a qadaha iyo xugumka inuu qabto ilaa man istakmalat ruuxay dhammaystirantay mooye fiihi dhexdiisa hamsa casharata khasla shan iyo toban arrimood ruux dhexdiisa ay ku dhammaystirantay mooye xilka qaadinimada iyo ummadda garsoorkeeda cidda qaban kartaay ee loo dhiibi karaay waa cid shan iyo toban arrimood laga helay waa la adkaynayaa ayib haddii shan iyo tobankaa arrimood aynan jirin asaguna inuu ku degdega maaha waa inuu isaga cararo asalkuna waaba saas qadaaga iyo xilalka iyo salafku ridwaanullaahi calayhim waa ka carari jireen a'imo fara badanoo a'immadii selafka ka mid a yaa waxaa loo magacaabay qaadinimo wuuba dhuuntayba waaba la waayey meeluu galay qaar intay diideen oo lasoo qabtay baa xabsi la dhigay qaar waa la karbaashay war maxaa loo karbaashaya calashaani xilkan qabo ya marka in laysaga cararo lanna meeshan waxa weeyaan ruuxii xil loo dhiibay yacni waxa weeyaan mindila'aan baa la gowracay meesha waa meel halis soo ma waa ruux la silciyey oo xilku sidiisaba waa takliife tashriif ma ah yacni waa waa culays mooye sharfid ma ah sidaas daraaddeed ninku inuu isaga cararaa fiican gaar ahaan hadduu is og yahay inuu daciif yahay dhisma lahaa xilka iyo iyo mas-uuliyadda iyo daacada iyo alla kacabsiga ruux hadduu daaco badan yahay oo khayr badan yahayoo safka hore ku tukado oo khayraadkiisu badan yihiin ya yacni kama dhalanayso inuu xil qaban karo soo ma abudar nebigu muxuu ku yidhi wixii naftayda aan la jeclahay baan kula jeclahay waxaanan ku arkaa inaad daciif tahay xil ha qabanin soo ma agoon xoolaheedna ha isugu dhowaana saxaabada ninka ugu run badan buu ahaa asdaqu lahja nebigu wuxuu ku miaaliyey ciisa bnu maryam oo kale ufiirsada ninkii noocaa ahaa xil ha qabanin buui marka mas'aladu masale sahlan maaha masalada igu soo orod maaha waa dab lagu yaacayo waa ninka marka inuu ka fogaado ka cararo allahuma inay idaa tacayanaad calayh qodobka labaad kan xilka dhiibahayee qaybinayee yani madaxweynehee xilalkiiyo qadaaga dadka u dhiibayana asagana waxaa laga rabaa in uu dadaalo oo dadka uu heli karo ka ugu fiican inuu ka xushaa la rabaa xataa haddii shuruuddan soo socota la waayo waxay ku dhammaystiran tahay inta uu heli karo ka ugu roon oo shuruuddan inta badan keeni kara ayaa la rabaa inuu ka dhexusho saas wey maana haddii kale xil la dayacay bay noqonaysaa ayb alislaamu baa shardiga ugu horeeya khaslada ugu horraysa laga rabo ruuxa xilka qabanaya qadaaga alislaamu islaamnimada waay oo muslimiinta dee gaal qaadi looga dhigi maayo ah, walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan ah, leanna waxa lagu kala saarayo lagu kala xukumayo waa sharcigoodii sharcigoodana gaal ku kala saari maayo walbuluuqu wey shardiga labaad qaangaadhnimo caruur qaadi lagama dhigo ya ilma aan la weli qaangaarin walcaqlu iyo inuu ruuxu wax kala garanayo caqligiisii joogo oo markaa ruux waalan ama ruux miyirkiisu maqan yahay ama ruux sarqaansan qaadi lagama dhigo waalxuriyatu iyo xornimo oo addoon qaadi ma noqdo lanna nin baaba iska lehoo maamulanahaya ma nin loo talinahayaaba yaa muslimiin qaadi u noqonay waaldukuuriyatu iyo raganimo waa inuu ragi waa inuu niya meeshaan waxaa ka baxay dumarkii oo jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan inaysan qaadi noqon karin xadiidkii nabiga sal lla ly slam baa tilmaamaya fi lbukhaari lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ah, ma liibaanayaan dad xilkooda u dhiibtay haweeney ayb wlcadaalatu iyo cadaalad ruuxa xilka loo dhiibayo waa inuu yahay ruux caadil ah ayb lianna wax weeyaan hawshan uu qabanayaa waxaa la rabaa inuu ummadda u kala garsooro u kala eexanin hadduusan isagiiba caadil ahayn wuu eexan soo ma cadaaladdii laga heli maayo ayib haddii alla tabaaraka wa tacaala cidda markhaatiga noqonaysaba uu shardigaa u dhigay iyagu waa kasii xag jiraan wa an taxkumuu bilcadli ayb wa macrifatu axkaami alkitaabi waasunna kitaabka allah iyo sunnada nebiga sal lla lay slam axkaamteedana waa inuu garanayo soo ma ilaa waa qaanuunku dad ku kala saarayay hadduusan kitaabkii iyo sunnadiiba axkaamtoodii aqoonin hedee ma hawadiisuu ku kala saari ma waxay ilo tahay iyo xeer buu ku kala saari maya waa inuu qaanuunkii iyo dastuurkii garanayay oo meeshuu ka raadin lahaa aayadda kutusaysa xadiidka kutusaya meeshuu ka baadhan lahaa hadduu u baahdo waa inuu ruux garanayayayb waa inuu kala garanayo muxkamka iyo mansuukha waa inuu kala garanayo axkaamta caamka ee ku saabsan wahaakada lagama wado macnaheeda inuu qur-aanka iyo sunnada oo dhan wada koobay taasi ma suuroobi karto laakiin waxaa loo baahan yahay in uu qadar ku filan ka garanayo khaasatan aayadaha iyo axaadiista ku saabsan baabkiisa xukumka iyo qadaaga iyo axkaamta ku saabsan waa inuu garanayo haddii uusan mas'ale ka qarsoontona qaabku u baadhan lahaaye siduu u raadin lahaa waa inuu garanayo saas ayb wa macrifatu lijmaaci baa isaguna inuu ijmaaca garanayo ijmaacu waa masaa'isha ay culimmadii hore isku waafaqeen masaaisha laysku raacay oon ummaduba isku khilaafin kuwa waa inuu yaqaano maxaa loo leeyahay alshaan hadduusan ijmaacayo meelaha laysku ijmaacay masaaisha laysku ijmaacay garanaynin ijmaaciibuuba jabinba soo ma ijmaaca ummaddu meeshay isku raacday jabinteeduna iyo garamarideeduna waa khatar wa soo ma ah, ayb waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda waytabic hayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi maa tawallaa baa ka dhalal marka wanuslihi jahannam jidkii mu'miniintu mareen inaad gara marto maaha wa macrifatu lijmaac iyo wa macrifatu lkhtilaafi iskhilaafka garashadiisa iyaduna waa mid waa inuu garanayo meelihii ay culimmadu isku khilaafeen bay ku kala aragti bedelen saxaabada laga soo bilaabo ilaa hadda maxay isku khilaafeen meelaheebay isku khilaafeen meelahee bay isku raaceen meelahay isku raaceenoo ku ijmaaceenna waa inuu raaco meelahay isku khilaafeen markuu ogaado mas'aladan in lagu kale aragti bedelan yahayna markaa kadib ayuu wuxuu bilaabayaa inuu ogaado kee xoog badan ya ma ma eh, qowl hebel baa xoog badan ma madahab hebel baa xoog badan maxay deliishadeen deliilkoodu ma sugan yahay halkaasuu marka baadhaya markaasuu kala soo baxayaa wixii diin ahaan marka isaga ula xoog badan ayb wa macrifatu uruqi اlijtihaad ijtihaadka jidadkiisana waa inuu garanayo ijtihaadku waxa waa dadaalka ya dadaalkan uu bixinayo jidkuu u mari lahaa inuu sawaabka ku helo dariiqii waa inuu garanayo ila ruuxa qaadigaas ooma ijtihaadayo mar wuxuu ku dadaalayaa fahamka qadiyada arrintan loo keenay dhegaysigeeda iyo fahamkeeda iyo siday u taallo alxukmu cala shayi farcan tasawurihi waaqica masalada horta inuu fahmo waayo waa ijtihaad mar labaadna wuxuu ku ijtihaadayaa axkaamtii kitaabka iyo sunnadee masaladan ku saabsanayd inuu helo soo mid labaad maaha mar saddexaadna wuxuu ku ijtihaadayaa axkaamtii uu soo helay iyo waaqicadan hortiisa taalla inuu isku dabaqo isa saaro ha waa masalada loo yaqaano taxqiiqulmanaadka ama tansiilka loo yaqaano waa marka maadaama uu ijtihaadayo dadaalayo dadaalkiisaasi jidadkii uu u mari lahaa waa inuu garanayo turuqulijtihaad baa la yidhaahdaa oo macnaha waxaa laga wadaa istinbaadka saxda ah adilada inuu kala soo baxo axkaamta waa inuu jidkii u mari lahaa garanayo iyo kayfiyat listidlaal ayib waxay noqonaysaa waxaa laga wadaa bimacnaa inuu garanayo maalan cilmiga usuul fiqi qawaacid listinbaad ilan ee qur-aanka iyo sunnada markaad xugum rabto inaad ka fahanto dariiq loo maraa jira qawaacid baa loo dejiyey marka waa inuu jidadkaa uu u marayo istimbaadka iyo lasoo soo bixidda axkaamta uu nusuusta kala soo baxayo jidkuu u mari lahaa waa inuu garanayo ayib wa macrifatu arafin qayb garashadeed oo min lisaani alcarabi carabta carabkeeda ka mid ah, luqada carabta ka mida ah. araf waa qayb qayb un waa inuu ka garanayo luqadii carabta luqadda carabiga macnaha ayib maxaa yeelay luqadda carabiga ah iyo ishtiqaaqaadkeeda iyo sida maalan ay isugu xidhanta iyo tasriifkeeda iyo wujuuhda icraabkeeda hadduusan ruuxu garanaynin qaadi ma noqon karo sababtu maxay tahay axkaamtii uu rabay inuu wax ku xukumaba kitaabka iyo sunnada ku taallay carabi bay ku qorantah hadduusan qawaaciddii carabiga naxwadeedii iyo sarfigeedii iyo balaaqadeedii iyo hadduusan garanaynin wax badan baa ku qalloocsamaya waxbaa ka khaldamaya sidaas daraaddeed inuu wada koobo ma aha laakiin luqaddii qur-aanka iyo sunnada waa inuu wax ka yaqaano iyo qawaacidkeeda iyo graamarkeeda macnaha wa macrifatu arafin qayb garashadeeda iyadana waa lagaa maarmaan min lisaani alcarabi oo carabta luqadeeda ka mida wa macrifatu tafsiiri kitaab illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa tafsiirkiisana waa inuu iyadana garanayo qur-aanka fasirkiisa qur-aanka fasirkiisa macnaa waxaa laga wadaa qur-aanku asbaab buu leeyahay qur-aanka qaybo ka mida aayadihiisa asbaab bay ku yimaadeen sabab nusuulka asbaabtii qur-aankani ku soo degay aayaddani ku timid markaad fahanto macnihii bay kaalmaynaysa inaad fahanto aayaadka qur-aanka qaar ka mida waa nasakhan yihin oo xukumkooda laguma camal camalfalo waa inuu garanayo qaar waa muxkam oo in yaani lagu camalfalaa loogu talagalay aayaadka qur-aanka tafsiirkooda waa inuu iyadana garanayo khaasatan aayaat alaxkaam khaasatan aayaadka ku saabsan axkaamta ku saabsan ayib kutub gooniyaa laga qorayo dee kutub waxaa jirta aayaatulaxkaamba khaas u ah oo culimmadu ay ku gooni yeelaanba inay kaga hadlaan aayadaha axkaamta ku arooray marka waa inuu kitaabka tafsiirkiisana wax ka garanay wa an yakuuna waa inuu yahay samiican min wax maqlaya waa inuu wax maqlayo oo dhagaleey hadduu dhagool yahay waxba maqlayn qaadi ma noqon kara waay macnaha ayib maxaa yeele hadduu dhagala yahay haddii see buu hadalka u dhagaysanba ya ilan garta in la qaadaa la rabaa soo ma waxba ma maqlayaba wa an yakuuna waa inuu yahay sidoo kale basiiran mid wax arkaya waa inuu arag leeyahayo yani uu dadkan hortiisa joogo ee garta u keensanaya iyo markhaatiyada iyo waa inuu arkayo ruuxa indhaha laabuu macnaha ka wadaa qaadima noqon karo wa an yakuuna waa inuu yahay kaatiban qoraa waa inuu yahay waa inuu yahay nin wax qori kara maxaa garta markaad dhegaysanaysa waxa la rabaa inaad qorato soo ma gartu waa dheerta markaad qaadayso qadaaga qaadaysahay waa inaad wax qorato hadduusan kaatib ahaynoo wax qoron karaynin wixii wuu kala halmaami saas way macnaa waxa uu lagaga kaaftoomi karaa hadduu karaani leeyahay u qorahaye way ku filan tahay haddii kale waa inuu isagu wax qori yaqaano way macnaa wa an yakuuna waa inuu yahay mustayqidan nin baraarugsan waa inuu yahay a ah, mustayqidka waxa weeyaan nin oo soo jeeda oo baraarugsan oo aan damanayn dad daman baa jira mogta oo damanaantaaba isagaba dhashayba ya oo la siri dhinacyaha inta laga maro loo afmiinshaareeya isaga dhanba muxuu ahay laga lugmeersani kaasoo kale waa inuusan ahayn qaadigu waa inuu yahay mutayaqid mustayqid waa inuu yahay waa nin baraarugsan oo dadka intuu fiiriyo wax badan ka fahmi kara wejigooda qaabku ruuxu u dhaqmayo hadalka qaabku u dhigahayo wax badan baa uga bixi kara qudaadii muslimiinta yani qaadi shurayx iyo rag badan baa baabkaa cajaa'ibku lahaa firaasada wax la yidhaha saa markuu u fiiriyo wax badan baa u baxaya ruuxu intuusan hadlinba marka waa inuu mutayaqin maalin baa waa la yidhaha waa loo keenay ibnuqayim baa aada uga hadla aduruq alxukmiya kitaabkiisa fi siyaasa sharciya maalin baa waxaa loo keenay baa la yidhi saddex dumar ah yaa u yimid wax kama duu fadhiya saddexdii dumarka ahaa markii intuu gartoodii qaaday ay ka tageen baa wuxuu yidhi saddexdaa dumarka ah midina waa garoob buu yidhi midina uur bay leedahay midna waa gabadh gashaanti ah siduu sheegay bay noqotay warseed ku garataa le wuxuu yidhi wejigoodaan ka gartay buui wejigoodaan ka akhri midda gabadhaa buu yidhi intay maxkamadda joogto o dhan way foorartay buuhi ya isheedu way qaban weyday middan garoobtaana isha un bayba iga dusisay middan uur kalena maraday kor isaga haysay buui ya aduu waxaa miyaad mulaaxadayn lahay marka waxaa la rabaa lika qaadiga ama xakamkaa ah sidiisaba inuu yahay mustayqidan nin aan wax loo hoosgelin karin waa inuu yahay soo ma jeed ayb si uu macnaha cadaaladda u gaadho wa ayib waxaa la sunneeyaa an yajlisa inuu fadhiisto ninka qaadiga ah fii wasati lbaladi magaalada bartamaheeda fii mawdicin meel dhexdeed inuu fadhiisto baarisin oo muuqata linnaasi dadka u muuqata xafiiskiisu waa inuu magaalada dhexdeeda ku yaalo oo darafka laga daayo maxaa yeele dad baa yaabarrafaadi soo maa meel dadka u dhaxaysa oo haddana meel muuqata ah meel la wada arkahayoon qarsoonayn baaris linnaas dadka u muuqata si yaani dadka qariibkaa iyo ka waddanka magaalada joogi in la garto oo la arko walaa xaajiba walaa xaajiba mid ilaaliya ana lahu isaga waa inuusan u sugnaanin xaajibuhu waa irid jooga midka iridda joogee waardiga ah ee dadka celiya waa kaana waa inuusan lahayn iriddiisu waa inay u furan tahay dadka u furan tahay waxaa la diidayaa inuu mintuu samaysto ruux samaysto dadkiiba ka celiyaba ayib maxaa yeelay ninku hadduu muslimiinta xil u hayo waxaa la rabaa inuu iriddiisa furo ama qaadi ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo haddii kale aafaa imaanaysa nabiga xadiidkiisa waa kii ahaa salawatu rabbi waslamu calayh man wallaahu allahu caza wajalla shayan min amri lmuslimiin riixii ilaahay u dhiibo shay un xilka muslimiinta ka mid a ah, faxtajaba duuna xaajatihim wa khallatihim wa faqrihim iska xijaabo iska qariya baahidooda iyo faqrigooda iyo arrimahooda iska qariya ixtajaba allahu canhu duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrihi isagana ilahay baa iska xijaabay baahidiisa iyo iyo arrimihiisa macnaha marka waa inuu furayn allahuma waxay leeyihin culimmadu haddii dadku intay bataan loo baahdo markaa in dadka la kala tartiibiyo oo la nadaamiyo markaasi ruux iridda jooga iyo sekreteer iyo waa loo baahanaya soo ma ilan dadkaas cadaaladii baaba ku jirto dadku say u kala horreeyeen iyo waa in loosoo kala hormariyo oo inaysan de markaa fawdiya qas lama rabo ayb walaa yaqcudu fadhiisan maayo lilqadaa'i kala saaridda dadka uu kala saarayo iyo qadaha u fadhiisan maayo filmasjidi masaajidka dhexdiisa fadhiisan maayo masaajidka in laga dhigo meel maxkamadda lagu qaado maya sababtu maxay tahay waxay leeyihiin sawnan lahu can alsiyaaxi wallaqati waalkhusuumaat masaajidka waxaa laga ilaalinaya yani wax weeyaan qaylada iyo qajacda iyo muranka ila meel gar lagu qaadhayo soo buuq kama jiro ah, meel gar lagu qaadhayo waa la murmi waa la qajaclayn waa la dhaaran oo hawl baa jirta marka masaajidka laga ilaalinaya waxaasaa masaajidka laga ilaalinaya ayib marmarka qaarkoodna waxaa dhici karta dee dad e, dadka qaarkoodoo masaajidka inay fadhiistaan baan loo ogolayn in looga maarmi waayo inay maxkamaddii yimaadaan soo ma samaynaan soo marin oo kale madhabka haweenta caadada qabta masaajid ma fadhiisan karo soo ma nin janaabo qaba masaajid ma fadhiisan karo waa soo marnay madhabka ayib haddii masaajidka lagu qaado gartii dadkaasina markhaati looga baahdo maxaad samaynaya sidaas daraaddeed waa in masaajidda bannaanka looga saaro waay saasuu leehay wayusawi wuu simayaa qaadigu bayna alkhasmayni labada ruux ruuxee ishaysta dhexdooda wuxuu u simayaa fii alaaati ashyaaa saddex shay dhexdooduu u simaya saddex shay waa inuu ka simo oo uusan u kala exanin muxuu yahay fi lmajlisi meesha la fadhiyo meesha ay fadhiisanayaan waa inuusan u kala oo u siman yihiin midna kursi quruxsan midna kursi foolx mid meel korasaar midna meel hoose deji maya waa inay si siman meel ay siman yihiin waa inay fadhiistaan mid soo dhawaysto hoosta soo gasho midna iska durki maya waa inay kuu siman yihiin kow wallafdi iyo la hadalka hadalka aad u jeedinaysana waa inaad u sinto ya oo aadan midna hadalka ku adadkaynin midna hadalka aadan u dabxinin ya waa inaad hadalkiiyo qaabka ad ula hadlaysana aada u sinto saddex wallaxdi iyo milicsiga fiirada aad fiirinayso ah, haddaadun mid iskaga dhagagto kii kalena aabad ka jeedsataba waa ihmaal ya cadaaladdarrada bilowgaabaad ka bilowday soo ma dabaalxumada hiriqday ka bilowday bilowdaybuuhiriqda bilowgaba haddaad dabaalxumo ka bilowdo qadaagaaga maxaa kaa soo bixi kara marka waxaa la rabaa inaad fiirada aad fiirinaysana aad labadoodaba u sinto isku si inaad u fiirsa man ayb walaa yajuusu ma bannaana an yaqbala inuu aqbalo min alhadiyata hadiyadda inuu ka aqbalo min ahli camalihi shaqadiisa uu hayo dadka ehelka u ah ee dadka ka faa'iidaysanaya raciyadda hoos timaada ah waa inuusan hadiyad ka aqbalin marba haddaad qaadi tahay ama madax tahay raciyadda ku hoos timaada ee camalkaagaa ehel u ah dadkaasi hadiyad ay ku siiyeen kama qaadan karti maxaa yeelay hadaaya alcummaali huluul ya dadka shaqeeya dowladda u shaqeeya hadiyadda la siiyaay waa khayaano maxaa laga cararayaa laaluushkii oo hadiyad loo soo ekaysiiyey waay adiga fahm a waana sida jirto ninku markuu madax noqdo ninku markuu madaxa noqdo yacni hadiyado iyo waxsiin iyo la aan horey u jirin iyo xidhiid aan horay u jirin yaa lala bilaabaa maxaa keenay hadiyadaas kursigaa keenay soo ma beri hadduu kursiga ka tago ma hadiyad baa loo geynaa maya hadiyadda yaa iskale marka kursigaa leh kursiga ma hooyadii baa uga dhimatay mise aabihi buu ka dhaxay muslimiinta iskale soo saas maa sidaas daraaddeed hadiyadda xilka intuu hayo hadiyad ma qaadan karo soo xadiidkii ibnu lutfiya ma garanaysaan nebigu sekada soo ururi ku yidhi sadaqaadka oo markuu soo noqday haadaa lakum wa haadaa uhdiya ilaya intanna idinkaa seke laydinku soo dhiibay intanna dadkii aan u tegayba anig gooni iisii nebigu sal alay slam waa kii mimbarka fuulay nin baan xil u dirsan hawl dhiibanayna xil u dirsanayna markaasuu imaanayaa markaasuu intanna idinkaale intanaanaa laysoosi ma guriga aabbihii hooyadii fadhiista in la siiya ha arkay ya maa la siin lahaa bay kula tahay maya xalashaan ninka dawladdiibuu ka socdaa soo ma <clears throat> sidaas daraaddeed hadiyad ma qaadan karo waa nooc rishwo iyo laaluushiya khayaano wa <clears throat> waa noocan yaani shareecadu iska dhaaf in laaluush toosa laysa siiye xataa hadiyadii bay ka dagaalamaysaa meesha ay ka taagan tahay corruptionka iyo iyo waxaan fasaadkan adduunka hadda baabi'iyey meel adag bay ka taagantahay saas way maana ayib wayajtanibu wuxuu ka fogaanayaa <clears throat> ninkii qaadiga ahaa alqada'a xukumid inuu wax xukumo fii casharati mawaadica toban meelood dhexdood toban meelood markuu ku sugan yahay ama toban xaaladood markay haysato inuu xukumo oo gar qaado uu ka fogaanayo maxay tahay cinda alqadabi cadhada agteeda markuu cadhaysan yahay laa yaqdiyanna bayna nayn wahuwa adbaan yacni adigoo cadhaysan laba ruuxa kala saarin sababtu waxa weeyaan ruuxu markuu cadhaysan yahay dulqaad ma leh soo ma gartuna maxay u baahan tahay dulqaad bay u baahan tahay waljuuci iyo gaajada agteeda markuu gaajaysan yahayna ya iyadana sidoo kale waaba maqan yahay soo ma nin yaani waxa way miyirkiisii iyo caqligiisiiba raashiin raadinayo maa dad dhagaysanahayo gar si fiican u qaaday walcatashi iyo oonka agtiisa markuu aad u oman yahay iyadana waa la mid yaani waxay tashwiishinaysaa tarkiiskiisii qadiyadan la rabay inuu fox gareeyo foxkiibay luminaysa tarkiiskii la rabay inuu keeskan si fiican u dhegaysto markoy ama gaajo daran hayso ama oon hayo ama cadhaysan yahay tashwiish iyo khalal bay gelinaysaa taasaa la diidan wa shiddati shahwati shahwada daraanteeda ah, waa nin aad u kulul kulayl badan baa haya oo muxuu ahaayey shahwo badan baa u haya xaaskiisii ama dumarka u haya markaan hade waxa way miyirkiisii iyadana tashwiish baa ku jira ah, tarkiiskaa ka maqan wlxusni iyo washiddatu lxusni iyo murugta faraha badan markuu walbahaar iyo murug badan ay hayso sidoo kale waay waalfaraxi almufrid iyo faraxa xadgudubka xaddaafka ah ya raynrayd iyo farax buu ku jiraa ruux markuu aad u faraxsan yahayna oo baashu faraxu uu xadkiisa dhaafoo ka badbatana ayadana tarkiisku lumiya saas maanaa yaani ma miisaanna markaas soo maalit yaani bini aadamka cawaadiftiisaa mar badan jiidata caaifada qadabka mar faraxa mar murugta saamayn bay ku leedahay ficilkiisa falka uu fulinayo waxa kasoo fulaya waxaasoo dhan saamayn bay kuleeyahay wa cinda almaradi iyo xanuunka agtiisa markuu xanuunsanayo wa mudaafacati alahbatayn labadii xuxumaa riixriixidooda agteeda labada xunxun markay soo riixriixayaan isaguna riixaya ah, ay isriixriixayaan ahbataynku waa kaadida iyo iyo saxarada mudaafacaduna waxa weeye isaguna iyaduna iyaguna way soo riixayaan isaguna wuu riixaya <laughs> yani kaadii buu isku celinayaa <laughs> ama saxradii buu isku celinayaa iyaduna inay soo baxday rabta marka ninkaasi masquul ha aado waa soo ma xataa markii salaadda markii la tukanayo soo lama dhihin muxuu ahay salaadda ha dukanina xaaladdaa iyada soo soo musqulayso sababta khushuucdii baa lumaysa oo salaadda asalkeediia tanna waa sidoo kale waxaa lumaya yani waxa weeyaan dihnigiisaan markaa aan wa cinda anucaasi iyo hurdada agteeda iyadana waa lamid ruux markuu lulmaysan yahy hurdaysan yahay kadalika waa oo iyadana markay hurdadu kugu darantaho lulmadu aad kuu hayso haba tukanin baa leeyihi seexo soo maxaa yeele inays habaartaa dhici karta adoo ducayse islinaas habaartaa dhici karta ayib wa shiddat alxarri iyo kulaylka darnaantiisa walbardi iyo qabowga markii qabow daran hayo ama kulayl daran u hayo iyadana sidoo kale waay xaaladahaasi taqriiban tobanka ah marka uu ruuxu ku sugan yaho hayaan yuusan waxba xukumin ya xukumka ha iska dibdhigto xilli uu degan yahay garta ha galo ma la fahmo ayb walaa yas'alu weydiin maayo almudaciya almuddaca calayh ka wax lagu sheeganayo weydiin maayo ilaa bacda kamaali dacwa sheegashada dhammaystirankeeda kadib mooye labada ruux ee ku hor fadhiya ee garta aada u qaadayso midna muddaci baa la yidhaahdaa waa dhibanaha wax sheeganaya waa midna muddaca calayhi baa la yidhaahdaayo waa midka wax lagu sheeganayo ee eedaysanaha ah soo ma labadooda marka seed u kala dhegaysani kee la hormariyaa ya dhibanaha wax sheeganayaad ku horumari markuu dhammaysto sheegashadiisa iyo dacwadiisa markaa kadib unbaa yaad ka kale u furi hadalka laakiin kii horan dhammaysanin inaad kan wax lagu sheeganaya hadalka u furta maaha aha soo ma waa inaad kaa hore ka dhammayso horta walaa yas'alu ma weydiinaya almudaca calayhi kii korkiisa wax lagu sheeganayay waxba weydiin maayo ilaa bacda kamaali dacwa sheegashada dhibanaha sheegashadiisa dhammaystirankeeda kadib mooye markii kaas wuxuu sheeganaya dhammaystiro markaa kadib ayaad weydiinaysaa walaa yuxallifuhu ma dhaarinayo mudaca calayhiga ilaa bacda su'aali اlmuddaci ka wax sheeganaya weydiintiisa kadib mooye sidaan u tegi doonno isaga inoo sheegi doonee markaad garta dhegaysato ninka garta muxuu ahay sheeganaya ee dhibanaha ee muddaciga ah, caddayn baa laga rabaa isagaa markhaati laga rabaa hadduu markhaatigii waayo oo caddayn keeni waayo kan wax lagu sheeganayo ayaa laga rabaa dhaar soo ma intaadan marka dhaarinin waa inaad weydiiso ma kuu dhaariyaa hadduu yidhahdo ha ii dhaarini oo sidaa kaga tanaasulo ama sulxiba aqbalo iska dhaarin maysid dhaarintu waa xaq uu leeyahay muddacigu muddacigaa codsan ii dhaarin laakiin adugu isaga bilaabi maysid saas way macnaha waa inuu ruuxan xaqa keensaday caddaymaha iyo markhaatigii laga rabayna waayey waa in isaga aada weydiiso ma kuu dhaariyaa mise saasaad isaga dayn ii dhaari hadduu yidhah markaasaad u dhaarinaya ayib walaa yuxallifuhu ma dhaarinayo muddaca calayhiga ilaa bacda su'aali lmuddaci kii wax sheeganayay weydiintiisa kadib mooye markaad weydiiso kadib oo uu yidhaahd u ogolaado ama codsado isagu markaa unbaad dhaarinaysaa walaa yulaqanu loo meerin maayo khasman ha mid eh, muxuu ahaaye eh, eh, khasmi ah xujatan garb xujo iyo daliil iyo qaabku wax u sheegan lahaa loo meerin maayo walaa yufhimuhu fahansiin maayo kalaaman hadalna fahansiin maayo khasmigu waa labada ruuxee doodaya midkoodba khasmi baa la yidhahda labadoodana khasmayn baa laysku dhahaa soo ma ah, waa labada dacwada wada keensada ee isla dacwoonaya labadaa mid ka mida inaad xujadiisa u laqinto ma aha ya inaad tidhaahdo maya amaad saa ula jeedaa ya amaad saa ka wadaa amay sidaasi kugu fiican tahay taasoo xujo kuuma noqon karto oo adigu dhinac baad ka socotaa mise dhexdhexaad baad ya marka xujadiisa ha u meerini asagu ha garab maro ha lumo ama ha hagaajisto waxaad adugu ka maqasho uun wax ugu xuko yaa soo nebigu sala allahi sala lay wasalam idinkoo is haystaad ii imaanaysaan waxaan idinka maqlo unbaana wax idinku kala saari qaarkiin qaarka kale inuu ka aftahansan yahay baa dhici karta laakiin anugu waxaan idinka maqlo unbaan wax idinku kala saari ee ninkii xaquusan lahayn aanu gooyo naar baan kuu gooya ama qaado ama ka tag ya haddiiba nebi maxamed sal lay slam sidaa leeyahay ma war baa yaalla marka adiga xujada ha u laqinin marka ayib hadalna ha fahansiinin hadal uu fahmi waayey oo uu ku martay oo uu ku margadayna ha u saarin sakasha ha ka saarin ha ku margado saas way macanaa maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay inaad labadii ruuxay ishaystay mid ka mida aada u garbixiso ayib walaa yulaqinu u laqini maayo uud meerin maayo khasman labada ruuxee dacwoonaya mid ka mida xujatan xujo u laqini maayo walaa yufhimhu mana fahansiinaya kalaaman hadal hadal uu fahmi waayena fahansiin maayo ayib oo sida dawada u dacwada u gudbisan lahaa u jawaabi lahaa u qiri lahaa u lahaa saas way macnaha walaa yatacannatu ku dhibi maayo dhibi maayo bishuhadaa'i markhaatiyada dhibi maayo markhaatiyada dadka markhaatiga u yimid inay markhaati furaan inaad dhibto maa inaad canaanato inaad aflagaadiiso inaad hadalka ku adkayso inaad ku jees jeesto ma aha sideedaba cidda markhaati geli karta ee markhaati u imaan waa cid caadil ah soo maa mar ruux muslimo wax xumaana lagu ogeyn ruuxa noocaasoo kale ah marka in muxuu ahaaye lagu dhibo arrintii uu gudanaya ma ah aayadda qur-aanka alla waxay wuxuu yidhi walaa yudaara kaatibun walaa shahiid wain tafcaluu fainahu fusuuqun bikum ya nin wax idiin kala qoray iyo nin markhaati a ah midna yaan la dhibin haddaad sidaa yeeshaanna waa daaca ka baxa soo ma maxaa yeeley haddii dadka shuhuuddaa la dhibo ee ilaahay dartii u markhaati furahay hadhow shuhuuddii waa cararaya war aniga maxaa meeshan dan iugu jirta muxuu ahay layguba dhibahayaba xuquuqdii baa saa ku lumaysa marka ayib walaa yaqbalu ma aqbalayo alshahaadata markhaati furka ka aqbali maayo ilaa minman cid xaggiisa mooyaane habatat ay sugnaatay cadaalatuhu cadaaladiisu ay sugnaatay mooyaane cid inuu caadil yahay ay sugnaatay mooye cid kale markhaati ka aqbali maayo inay cadaaladiisu sugnaatay maxaad ku garan waaba taqaanaaba mujtamacaad ka taqaanaa nin inuu yahay ruux nadiifaya ama meehe laba ruux oo aad taqaanaa kuu taskiya waxay dhahan war ninkaasi waa nin wanaagsan intaan ka naqaano marka ruuxu waa inuu ruux caadilayahay ayib amaa ruux faasiqa iyo beenaale iyo khaa'in ya markhaati ma galaan walaa yaqbalu ma aqbalayo shahaadata caduwin ruux mid cadow ah markhaati furkiisa calaa caduwihi kii cadowga uu ku ahaa korkiisa uu ku markhaati furo laba ruux oo colaadi ka dhaxayso yaa markhaati furkooda isu qaban maysa ah, war niyo col baanahay waa islaynay waa isbaagnay waxaanaa isu geysanay ninkani waa igu kacsan yahi hadday sugnaato inay wax ka dhexeeyaanoo col isu yihiin markhaati uma galo markaa ayb maxaa laga baqayaa markaa inuuba meesha kaga argoosto sooma ah, taasaa laga baqay walaa shahaadata waalidin waalid markhaati furkiisna aqbali maayo liwaladihi ilmihiisa uu markhaati furo eex baa laga baqaya waalid inaad markhaati u keento ilmihiisii uu markhaati furayo ha samayn walaa waladin walaa shahaadata waladinna ma aqbalayo ilmo markhaati furkii liwaalidihi waalidkii uu markhaati furo waa tii hore cagsigeed waay dadka isdhalay ya waalidku inuu markhaati furo ilmihiisa u markhaati kaco xaqii sidaa uu ku helo ama ilmihii inuu waalidkii u markhaati furo taa ha samayna leanna waxa way waxoogaa dhalashadaasaa waxay keenaysaa nooc eex ah inay muxaabaad isu sameeyaan baa laga baqaya ayb amaa waxaan inta ahayn walaalihii abtiyaashii adeeradii haddaan markaa tuhma ayna soo bixin markaasi dhib male ya soomaaliduna wuxuuba ku leeyahayba isku reermani isku reermani garaha inta badan gallaamowta ninkii waxaa u imaanayay nin ay reer kore wadaagaan waa isla daarood buu leeyahy ama waa isla hawiye waa isla isaaq war maxaa kala galay dadka may may markhaatigii ma galo sababtu maxay tahy waa isla reer oo waa isla reerkee kor buu iskala doonanaa marka wax saa la yidhahda ma jirto soo ma xataa labadii wada dhalatee walaalahaabaa markhaatigiisu geli haddaana ninka qaadiga ahee garta qaadaya hadduusan meeshaa kala bixin inay tuhuma jirto oo araa-in uusan helin warkaas war la qabanaya maaha saas maana ayib xataa waxay leeyihiin culimmada qaar ka mida ah, dadka isdhalay laftooda haddii ruuxaas waalidka ah la og yahay diin ahaan inuu yahay ruuxaan eexanaynin wuu geli markhaatiga tadayunkiisa iyo alla kacabsigiisa haddii lagu ogyahay inuusan ilmo u eexanaynin ama ilmihii waalid u eexanaynin xataa wuu geli bay qabaan culimada qaar ka mida ah. ayib walaa yaqbalu ma aqbalayo kitaabu qaadin walaa yuqbalu la aqbali maayo kitaabu qaadin nin qaadi ah kitaabkii qoraalkii wey maanaa ilaa qaadin uu u qoro qaadi kale ilaa qaadin qaadi uu qoro aakhare oo kale fi laxkaami axkaamta dhexdeeda la aqbali maayo ilaa bacda shahaadati shaahidayn ilaa laba markhaati markhaati furkooda kadib mooye bimaa fiihi kitaabka waxa ku yaalla dhexdiisa ay markhaati furaan yacni waxa weeye nin qaadi ah ayaa gar qahday gartiibuu go'aan ka gaadhay dad buu xukumay yaa dad buu xukumay dadka uu xukumay meeshiisa ma joogaane nin kale oo qaadi ah ayay meeshiisa joogaan waraaq buu qorayaa soo maaha xukumkiisii buu ku caddaynayaa ninka qaadiga ahee gobolkaa kala joogu u diraya wuxuu leeyahay xukumkaasi saas iyo saasuu u dhacay ninka meeshaada jooga ku fuli xukumka waraaqdii baa qaadigii soo gaadhay loo soo diray iyo xukumkii baa soo gaadhay ma la qabanaya xukumkaas maya waa in markhaati loo helo waxaan meesha ku qorani inuu qaadi hebel soo qoray caddaynteeda waa in la helo leanna waraaqda dhexdaaba laga soo qoran karaa soo ma waraaqda dhexdaa laga soo intaa waxaa laga taxadarayaa wax isdabamaris inaan dadka lagu dulminin ama xuquuqda ayna ku lumin macna waa in caddayn loo helo markhaatiyo loo helo waraaqdani inay qoraalkii hebel tahay annagaa arkayna markuu qorayay annagaa goobjoog ka ahayn fartiisii ha yaani ama waxaa ku yaalla muxuu ahay stamkiisi baa ku yaalla soo maaha moorigiisi ayaa ku yaalla inkastoo mooriyada yaani muxuu ahay la iyaga laftooda la koobi muxuu ahay la ya waa la samayn karaa soo maha waa la sameeya ayb adigu adduunku dee waagaasi iska bidaabiu ahaa laakiin hadda dee sistamkaa hormaray sooma nolosha bini aadamkaa hormarto teknolojiyadu wax badan bay keentayoo ah, qadaaga halkan la xukumay ee muxuu ahaayey sistam waxaa jira qudaadu isugu gudbin karaan oon la tuhmi karayn soo maa adiga waxa weyan waa in la hubiyo un muhimmaddu waxa weeyaan si lagu hubiyaba qaadigani inuu waxani ka yimid waa in la hubiyo intaan la hubinin qaadigaasi waraaqdu uu tagtay kuma tillaabsan karay waa inuu iska hubiyo walaa yuqbalu la aqbali maayo kitaabu qaadin qaadi kitaabkii iyo waraaqdii iyo qoraalkii ilaa qaadin qaadi kale uu u qoray aakhare oo kale fi laxkaami axkaamta dhexeeda axkaamta yani waxa weyaan garaha la xukumay way axkaamta dhexdeeda ilaa bacda shahaadati shaahidayn ilaa laba markhaati markhaati furkooda kadib mooye maxay markhaati furayaan bimaa fiihi kitaabka dhexdiisa waxa ku yaalla ay markhaati furaan yani waxa ku yaalla inuu sidaa qaadigaasi u xukumay inay markhaatigaa la helo mooye ayb hada wabilahi towfiiq sal allahuma slm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali